بسم الله والحمد لله صلاة الله وسلامه على رسوله وحبيبه ومصطفاه وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن والاه أما بعد عزكنا عشركي كوية سقاشنادو wuxuu ka mid yahay cashiradii noo socday ku saabsanaa minhaajulmuslim waxaynu ku jirnay baabulxaj ahna maadadii toddobaad baynu ku jirnay waxaynu maraynay qufu bicarafa iyo wixii axmaalaha ee raacsana qodobka tobnaad baynu maraynay alisraacu degdeg fisayri socodkii lagu degdego bibadni muxasir waadii muxasir haddii calooshiisii la maraayo in xoogaa la yar dhaqaajiyo wa taxriiki daaba daabadii dhaqaajinteedii aw dafci sayaara sayaaradii dhaqaajinteeda qadra ramyati xajar dhagax intii la tuuro in la eg la dhaqaajiyo in lam yaksha daraaran dhib aduusan ka baqay alxadi cashar arrinka kow iyo tobnaad waxaw ramyu jamrati alcaqaba buurta caqaba-a dhagaxeeda tuurideeda bayna duluuci shamsi qoraxdu markay soo dhalata laga bilaabo wazawaal doorka inta udhaxaysaa la tuuraayo is horaa la tuuraa kolkaa markay qoraxda soo baxdo ilaa zawaalka inta u dhaxaysa baan qofkaan macduurahayn tuuranay ama dadkii macduura kolkii habeenka socda dhex la gaaro wixii ka dambeysa waa tuuri karay alxaadi casharkii kow iyo tobnaad ramyu jamrati alcaqaba caqaba buurteeda buurta tuurideedii wey beyna tuluuci shamsi qoraxda markay dharatay intaa u dhexaysiiyo wasawaali duhurkii intaa la tuuro labiyo toban waxaa wey qowlu allaahu akbar allaahu akbar dhihidasla yiraaho uu yarmii haaganaay toddobada dhagaxee la tuuraayo mid la arkaba markaad gamaysid bismi allaahu akbar ayaad oranaysa qowlu allaahu akbar allaahu akbar dhihideed maca kulli xasaatin qaruurax kulligii maci la yidhaah allaahu akbar u yarmiiha ganayow saddex iyo toban wacow mubaasharatu dabxi lhadyi hadyada gowricideeda isaga gacantiisa inuu ku gowraco haduusan gacantiisa ku gowrici karinna inuu goobjoog ahaadoo fiiriyo marka la gowrahayo mubaasharatu dabxi hadyada biraynteeda baashiirdeediihu aw shuhuuduhu inuu goobjoog ahaado goorma xaala naxrihi hadyadu hadday gaal tahay oo la dhuundhabaayo goorta la dhuundhabaaya waa inuu joogo aw dabxihi hadday ariya loo tahayna marka la gowracayo waa inuu joogo wa qowlu allaahumma haadaa minka wa ilayka allaahuma taqabal minii kama taqabalta min ibraahim khaliilika ayuu oranayaa isagoo bismi illaahi allahu akbar oo in la yidhahda ay waajib tahay hormariyey bismi illaahi allahu akbar allaahuma haadaa minka wa ilayka allaahuma taqabal minii kamaa taqabalta min ibraahiima khaliilik sidaanuu leey wa qowli allaahuma ya allah haadaa neefkan hadyadan gowraca ninka adiga eebbaa xaggaagu ka yimido adiga eebbaa isiiyey waynayka adigaanan ku gowracayaa oo adiga ridadaada iyo maqfiradaada iyo tacaaliimtaada aan fulinayaan u gowracayaa allaahuma yaa allah eebba weynow taqabal aqbal minii xaggayga kamaa taqabalta saad uga aqbashay min ibraahiim nebi ibraahim xaggii khaliilika kalgacaladiisu ay kuu khaaliska ahayd bacda an yaquula hadduu yihaha kadib bismi illaah eebba magicii baan ku gowracaya wallaahu egba akbaru weyni badan alwaajibi ee u waajibay qowluhumaa labadan dhexidooda u waajibay ka gadaal buu ducada akrinaya afar iyo toban waxaw alaklu cunis min alhadyi fidye iyo hadye kale labow hadye hadduu yahay waxbaa laga cunaya ilaa fidyadu waqafuu galay xaajiga ama waajibu ka tegay ama wax laga reebo uu sameeyey ayuu ku kabayaa hadyadise ma aha waa deequu iska bixinayo kolkaa hadyadii waxbuu ka cunaya alaa unis min alhadyi hadyadii wax laga cuno id kaana wuxuu nabiga ahaan jiray sala allahu calayhi wasalam yaakulu mid cuna min kabidi udxiyatihi nabiga neefku ku carafhaysanayo neefka beerkiisa ayuu wax ka cuni jiray aw hadyihi hadyi hadduu qalaayana waxbuu ka cuni jiray shan iyo toban waxaw almashyu socod ilaa ramyi ljamaraad dhagaxyaal tuuridood loo socdo athalaad ee saddexdaa ayaamu tashriic hilba waradka maalmihiisa dhagaxyaalkii la tuurayey waa kow iyo tobankii iyo labiyo tobanka iyo saddex iyo tobanki haddaan wax cudurdaaroo ka reeba jirin isaga inuu baashiro almashyu socod ilaa ramyi ljamaraad dhagaxyaal tuuridood loo socdo athalaatd ee saddexa ayaama tashriif ilba waradka maalmihiisii lix iyo toban wacow qowlu allaahu akbar allaahu akbar dhihideeda maca kulli xasaatin qaruurax kulligiis la yihaaho iyo wa qowli allaahuma ajcalhu xajan mabruuran wa sacyan mashkuuran wadanban maqfuuran iyadana waxyaalaha layska rabo ayay ka mid tahay allaahuma ya allah eebba weyno ijcalhu xajkan waxaad ka yeesha xajan xaj xajkaasoo mabruuran lagu baari falay waan wax waajibana laga tegin waxmani aanan la samaynin kolkaasuu xajan mabruuran noqonaya wasacyan allow shaqada iyo camal ka dhig mashkuuran layska abaalmariyo wadanban wixii gafeengarayna allow dembi ka dhig makfuuran la dhaafo toddobiyo toban waxawy alwuquufu joogsashu liducaa ee badsugma loo joogsado mustaqbila alqibla isagoo qiblada wejiga aadiya xaajiga goormuu sidaa samaynaya bacda ramyi iljamra buur hadduu gana ka gadaan alwilaa ee horeysay iyo wasaaniyati midda labaad labadaa goorba kolkuu jamaraadkii fito kadib waa la tuugayaa duuna thaalida midda saddexaad ee u dambaysa maya taama soo aroorin waxba labada kale kadib buu ducaysanaya maxaa jira liannahu arrinka wuxuu yahay laa ducaaa alla tuugma inayan yustaxabu mid la ammaanay ahay cindahaa buurta saddex adagteeda lama ammaanin id kaana nabiga wuxuu ahaan jiray sala allahu calayhi wasalama yarmiha meesha saddexaad mid tuura wayansarif waa gadoomi jiray isagoon ducaysanin sideed iyo toban waxa wey rami jamrati alcaqaba caqaba buurteedii la tuuro xaggee laga tuuraya min badni ilwaadi waadiga calooshiisa xaggiisa laga tuuraya mustaqbilan isagoo wejiga adiyey lahaa jamrada jaacilan isagoo yeelay albeyta kacbada can yasaarihi dhankiisa midig bidxe yuu kacbada mariyey wa muna munadii kalena can yamiinihi ay midigta hadantahay kolkaa weji buu adinaya koofur buu uga imaanayaa markaa jamradii waqooyi bay ka jirtaa kacbadiina bixiisay jirtaa minana midigtiisay jirtaa dhankaanuu ka tuuranaya dhankaanuu ka tuuranaya waa siday u habaysan tahay oo dhankii kale derbi baa lagu oday kuma muuqato kolkaa dhinaca lagu baneeyey ay ka muuqato ad istaagaysa markaasaa wejigaaguna jamradii ku aadaya bixidaaduna dhankii kacbada qabanaysa midigtaaduna xaggii minay qabanaysa ramyuljamra ramyu jamrati alcaqaba caqaba buurte lahaa jamradii jaacilan yeelay albeyta kacbada can yasaarihi bidixdiisii yeelay wa munaaminana can yamiinihi midigtiisii yeelay sagaal iyo toban waxaa qowlulmunsarifi ninkii gadoomayey inuu yihaaho min makata ka gadoomayey xajkii baa dhammaaday kolkaa waxaad aadaysaa meeshaad ka timid kolka aayibuun taa'ibuun xabiduuna lirabbina xaamiduun sadaqa allaahu wacdahu wa nasara cabdahu wahasama alxsaaba wacda intaasuu odhanaya waana anbabaxay xaajigii meeshuu ka soo xajiyey ayuu aaday qowlulmusarifi kii laabanayey dhihidiisii wey min makata maka ka laabanayey aayibuuna waa gadoonnay uu yiraa weliba aayibuuna waxaa ka horeysa laa ilaaha ila allaahu waxda laa shariika lah lahu lmulku walahu alxamdu wahuwa calaa kulli shayin qadiir aayibuun taa'ibuun xaabiduun lirabbinaa xaamiduun sadaqa allaahu wacda wa nasara cabda wahazama alaxsaaba wacda intaanu isxijinayo laa ilaaha xadgar lagu caabudaa ma jiro ila allaahu eebba weyne maahaane waxdahu isagoo eebba cibaadada keligii ku ah laa shariika mid waxlale lahu lilah eebba waxlale ma jiro lahu eba keligii baale almulku boqornimo walahu eba keligii baale alxamdu mahad wahuwa eebba calaa kulli shay wax la arka kulligii korkii qadiirun awooda aayibuuna kuwa noqdaanahay taa'ibuuna kuwa eebba u hoydaanahay caabiduuna kuwa rabbi caabudaanahay lirabbina rabbigana keligiibaan xaamiduuna mahdinayna sadaqa allaahu eebba weyne waa rumeeyey wacdahu yabahu u qaaday nabiga wanasara eeba waa u gargaaray cabdahu adoonkiisii muxamadaha wahazama eeba waa jabiyey alxsaaba intii isciidabsatay waxdahu keligii buu jabiyey id kaana nabiga wuxuu ahaan jiray sala allahu calayhi wasalama yaquulu mid yira daalika arinka indabiga laabanaya agteeda minhaa maka uu ka laabanayo yuu sidaa dhihi jiray halkaa maadadiisu almaadatu thaamina maadadan sideedaad fi lixsaab reebidii layska reebay xajka ayay ku saabsantahay adigii waad niyootay waad xarmatay goortaad xarmatay ayaa dhibaato kaa xoog badan oo inaad camalkii dhammaystirta kaa reebtaa kaa hortimid cudur bay noqon karta cabsi bay noqon kartaa ciidamay noqon karaan bani aadam iyo keyrkii iyo intaba noqon karaan arrintaa markay timaadana sidii mushkilada lagu xalin lahaa maadadan sideedaad baa ka hadlaysa almaadatu maadadii athaaminatu sideedaad filxsaari reebidii layska reebay xaramka ama muwaasalatu nusub camalkii xariirintiisa iyo dhamaystiridiisa ayaa laga reebay man manuxsira qofkii la reebo ay munica qofkii loo diido min dukhuuli maka maka gelideeda loo diido awil wuquuf joogsigii baa loo diiday bicarafa banka carafa la joogsanayay bicaduwin bisababi caduwin an sababti miyuu noqon karaa iyo daad bahal buu noqon karaa iyo dugaag dab buu noqon karaa iyo gubasho jidkaad mari lahayd iyo wadadaad qaadi lahayd masiibaa timid dowlay noqon kartaa taacun iyo waxas haddii la maqlo baa laysu diidayaa kolka adigii ayaa lagu diiday waa lagu soo celiyey aw lwuquufi bicarafa bicaduwin bisababi caduwin col sababti ayaa lagugu reebay aw maradi jiraa kugu dhacday wanaxwihi wixii lamida kana mida min almawaanic reebayaal alqaahirati ee addoonka dirqinaysay waa wax awoodaada ka sareeya kuu diiday adigii muwaasaladii waxay aada u dhacdaa cumrada oo kale xajkana waa dhacdaa xaajigii waa niyooda intuu ka tegey ma waxaa laysu taagay taftiishka gacantaa lagu dhigay markan xalligeeda min almawaanic arrimaha diida alkaahirati ee qasba xaajiga wajaba waxaa waajiba calayhi xaajiga korkiisa ku waajib ah dabxu shaatin neef u gowracaya aw badanatin ama neef geela aw baqaratin ama neefloo mid alla midkii u sahlanaada buu meeshaa ku gowracaya xajkiisii camalkiisiina waa taam xarmashadiina waa ka calaal noqonaya ajrigiisoo buuxana waa leeyahay wuxuu xarami xaramka u diraya hadday u suuro gasho intaba inayan suuro gelin baa laga yaabaa xajigii wa iska soconaye waxma wadin waa la qabtay awoodu ama wax ku gowraco ama neef ku adiyeeyo ama dhaqaalihiisa aan gaaraynin ama tasarufkiibaa loo ogolay markiiba xabiskaa la geeyey meesha hoose sheekha waa ka yiri yaraa bacdu ahli ilcilmi aqoon-yahana qaarkood waxay la tahay ana man cajaza qofka ka daala cani dabxi gowricid saama casharata ayaam toban maalmood buu soomaya qiyaasan waxay arrintaa ku jaangooyeen calaa man ruux korkii taraka waajiban waajibka tegay filxaji xajka gudihiisa oo walam yastadi aanan awoodin cadama dhiigdaadigu hadday u suura gasho meeshaas lagu reebay uu wax ku gowrahaya ama intuu neefki iibiyo hadduu heli karaayo wax ka qaado maka ku gowraca wuu dadkaa maka degan u dhiibanaya wayataxalal waa xalaal noqonaya min xiraamihi xarmashadii waa ka xalaal noqonaya daliilkeedii liqowlihi eebaweyne hadalkiibaa u daliila tacaalaa korahaye uu eebba yidhi fa in ucsirtum haddii laydinka reeba xajkii dhammaystiridiisa famaabaa korkiina a wax isaysaraa fududaaday min alhadyi neef la gowracaa ari iyo geel iyo lo midaan lamidkii kuu fududaada waad kaa oracaysaa xarmashadii waad ka xalaal noqotay ajrigaagi waa kaamil hawshii xajkana waad ka nasatay meeshaan maadadii sideedaad baynu ku dhammaynay almaadatu taasica maadadii sagaalaad fii dawaafi ilwada sagootinta dawaafkiisa ayay umaada tahay oo acmaalulxaj waa dhammaatay bidaac baa markaa u dambeeya inta kacbadii dawaaf la sameeyo baa la dhaqaaqaya kolka cumradii ma la samaynaya culamada qaarkeed baa qabta in cumradiina ay widaacdeeda qaarna waxay leeyihiin widaacu waa min acmaali ilxaj xajka camalyaalkiisii ayuu ka mid yahay cumrada iyadii baaba iskaa fudud oo markii aada niyadii cumrada qaadatay xaramkiina tagtay dawaaf iyo iyo xalqi baad samaysay saacadiiba waa soo noqotay widaacuna kolkaad acmaashii xaj ka samayso kadibna maalma nasato kadib baa lagaa rabaa aafaaqi haddaad too koraad ka timid odan maki iyo gaararkeeda adan ka iman almaadatu taasiixa maadadii sagaalaad fii dawaafi lwidaac dareegeeda gudaheedii bay umaado tahay dawaafulwidaac sagootinta dawaafkeeda huwa axadu awaafilxaji xajka dawaafyaalkiisa mid wey athalaadati ee saddexaad oo haddii meesha la tago saddex dawaaf baa jirta kan waa midka u horeeya waa quduumkii laba waa ifaadihii tobanka maalinteedii la sameynayay saddexna waa midka kan acmaashii xajka lagu gabagabeeyo ee u dambeeyo wey huwa dawaafu lwida axadu adwiifati alxaj xajka dawaafyaalkiisa mid ahaan dawaafyaalkii athalaahati ee saddexda ahaa wahuwa sunnatun waajiba sunno adag oon laga tegi karin wey man tarakahu ruuxii dawaafu lwidaac ka taga likayri cudrin cudurdaar la-aan ka taga cuduryaal bay la jirtay dadkii waa dhamaysteen waa tagayaan iyaduna dhibaati baa u timid lix beri toddoba beri loo joogay u baahan tahay joogaayana male taasoo kale macduuro wey waysaga tegaysa ajrigeeduna waa kaamil kolkaa man tarakahu dawaafuulwidaac qofka taga bikayri cudrin cudur daar la-aan uga taga wajaba waxaa waajibaya calayhi kaas dawaafulwidaaca ka tegay korkiisa dambun dhiig baa ku waajibaya waman tarakahu qofkii dawaafulwidaaci ka taga bicudrin cudur daar uga taga sida qofkaa dhibaato u timid oo kale falaa dama calayhi korkiisa dhiig maaha wayatii bihi dawaafu lwidaaci waxaa la yimaada alxaaju xaajigii baa la yimaad aw ilmuctamir kii cumraysanayey cindamaa wakti agtii buu la imanaya uu yiriidu raba arruuju laabasho ilaa ahlihi dadkiisii uu laabto bacda faraaqihi hadduu dhammaystiray ka gadaan min xajihi xajkiisii u dhamaystiray cumratihi cumradiisii u dhammaystiray iyo waintihaa'i iqaamatihi nagaadigiisa goortuu dhammaaday bimakata almukarama wuu ku nagaadaa ku nagaadsanaa oo fayaatii bihi dawaaful widaa wuxuu la iman fii aakhiri saacatin saacata u dambaysa gudaheed buu kula iman wuu yiriidu raba xaajiga alkhuruuja bixitaan fiiha saacadda gudaheeda la baxo min maka almukarama sakadii la karaanayay laga baxo bixaysu si idaa daafa hadduu widaaci sameeyo wiisan laa yashtakilu ku howlamaynin bishayin wax bal yakhruju waa baxaya min makata makuu ka baxaya mubaasharatan toos markuu sameeyaba ee wain huwa haddii xaajiyo aqaama uu nagaado zamanan waqti bibaycin wax gadgadasho aw shiraa'in wax iska gadgadin wanaxwihimaa wax lamida ilaa daruuratin dhibaata ayan jirin tadcuu yeerta ilaa daalika nagaadigaas aada dawaafa dawaafkii uu soo celinaya liqowlihi hadalkii nabiga awdaliila sala allahu calayhi wasalama eba nabiga naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ku badiya uu yihi laa yanfiranna yuusan tegin axadukum qofkiin xataa yakuuna ilaa uu ka noqdo aakhiru cahdihi wakhtigiisii kanu dambeeya bilbeyti kacbada uu ka noqdo uusan tegin halkaa maadadii sagaalaad baa ku dhammaatay almaadat alcashir maadadan tobnaad xajka hawlihiisii bay u dambaysaa waa kayfiyadii kayfiyadu waa habkii wey awal wixii la samaynayey oo baabaa baynu sharaxnay hadda sanku isugu qabanaya sidii la yeeli lahaa almaadatu alcashira maadadii tobnaad fii kayfiyati alxaji xajka afkiisa gudaheed ayuu u maadan yahay iyo walcumra cumradii wey kayfiyatu alxaji waalcumra cumradii xajkii afkoodii waxaa weeye hiya kayfiyadu waxaa wey meesha laga bilaabay haad u dhageyso hayaqlima waa inuu jaro man ruuxa araada raba alixraama xirasho biaxadi nusukayn labadii camal midkood oo xajkiya ama cumradiya qofka inuu xarmada doonaya kolka u horeysa wuxuu jaraya adufaala cidiyihiisa kuwii gacmaha kuwii lugaha labaatankii cidiyood buu jaraya wayaqusu wuxuu dabargoynaya marinaya shaaribahu shaaribkiisiina waa jaraya wayaxlil wuxuu xaareeya wuxuu xiraya caanatahu hoostana waa xiranaya wayantif wuxuu rifaya hibdayhi labadiisa kilkilood uma ka gadaalbu yakhtasil qabaysanaya wayalbas wuxuu xiranaya isaaran hoose sarwaal ma jiro waridaa-an go kore labadaasuu xiranaya abyadey cadcad wax midab lama jiro nadiifayni ama ha cusboonaadeen ama yay cusboonaanin laba dhaqanoo nadiifa ha ahaadeen wayalbas wuxuu xiranaya naclayni laba kabood waidaa wasala hadduu gaaro ila almiiqaad meeshii niyada laga qaadanayey salla wuxuu tukanaya fariidatan salaad waajiba aw naafilatan mid sunnaha uma ka gadaalbu nawaa niyooda salaada kadib nusukahu camalkuu gudanayey xaj iyo cumro miduu yahay ayuu niyooda sidii loo niyaan dhagayso qaa'ilan isagoo yidhi labeyka allaahumma xajan ayuu odhanaya labayka eebba weyna ku cajiibay allaahumma yaa allaahu eebba weynow xajan baan kugu cajiibay waa hadduu raba xaj keliyata inuu xirto haadaa labayka allaahumma xajan markuu leeyahay in araada hadduu rabo wey alifraad xaj keligii inuu xirto ee weyn araada hadduu rabo atamatu labayka cumratan ayuu oranayaa qiran hadduu rabo oo labadiiba la xiriiriyana wain araada hadduu rabo alqiraan xiriirin xajiya cumro la xiriiriyo qaala wuxuu yihi labayka allaahuma labayka xajan wa cumratan labadii oo la isku daray buu yihaahdaa marka markaad camal ka bilaabayso intaadan mubaasharo gaarin ayaa la rabaa inaad niyadaadii sugtid in la kala saddexdan iyo mid unbaa la qaata cumre inaad niyootid mutamatic baa tahay goortaad cumro dhammayso baad xajkii niyoon doontaa sideedda bisha xajka iyata inaad niyootid markaana mufrid baa tahay kolkaad xajka dhamaysato baad cumraysan doontaa ama horaad cumraysatay iska dhaafi doontaa qiran haddaad rabtid labadaad isku daraysa xajan waa cumro waxaa lagama maarmaana wax iman doona allah ow inuu xaajigii shardi xirto oo u yiraa allaahuma ina maxilii min alardi xaydu taxbisunii kolkaa uu niyoonayu odhanaya ilaah waxaan ku cadaal noqon doonaa meeshaad igu reebtid taa hadduu niyooda marka hore hadhow markii laga hor yimaado iska xalaal noqonaya xoola fuulayana male hadduusan oran xoolaa laga qabi doona walahu wuxuu leeyahay xaajigii ayaa shariida ama ninka umalaysanayey inuu shardi xiro calaa rabbihi rabbigii korkii uu shardi ku xiro oo fayaquul waa ka shardi xirkii ina maxili xalaal noqoshadaydu min alardi dhulka aan ku xalaal noqdo xaydu tacbisuni adiga eebbaa meeshaad igu reebta xadiidkeedii imaam muslim baa cabdullaahi ibni cabaas ka wariyey dubaaca binti subayr naag la yihi ay nabiga ilmaadeer ahaayeen baan nabiga u timid waana rahmadarnahay xajna waa rabaa maxaan yeelaa xaji wuu yidhi shardina xir oo waxaa tidhahdaa nabigaa yidhi xuji washtaridi ana macili haydu taabisunii sidaasaa markaa la odhanayo kolka awalahu wuxuu leeyahay an yashtarida inuu shardi xiro calaa rabbigii rabbigii korkii oo fa yaquul wuu yidhaaho inamaa xilli xalaal noqoshadaydu min alardi dhulka kaga xalaal noqdo xaydu meeshian taxbisuni adiga baa igu reebta wey fa inahu shardigan faa'iidadiisii buu ku taabsiinayaa fa inahu arrinka wuxuu yahay in xasala hadduu ku dhaco lahu xaajiga maanicun waxaa ka reeba xajka dhammaystirkii xaaladeeda beynahu xaajigii wa beyna muwaasalati alxaji xajkii aw ilcumra cumradii xiriirinteedii wax ka hor joogsadaa yimid ka jiradiiba waaye wanaxwihi naxwiilmarad jiradii wax lamida taxalala oo xalaal noqonaya min ixraamihii xarmashaduu xirtay walaa shay-a wax ganaaxiyo dhibna calayhi korkiisa ma aha suma ka gadaal yuwaasil wuxuu xiriirinaya atalbiya talbiyadii akhrinteeda raafican isagoo kor u qaadaya bihaa bitalbiya talbiyadii wuxuu kor ugu qaadaya sawtahu codkiisa fii kayri iijhaad isagoo naftiisa dhibin oo in dhacanka iyo candhuufta layska dhameeya maaha codka kor buu u dhigaya isagoona naftiisa dhibinuu nafta isu keenin ilaa an takuuna mra'a xaajiyaduba inay bilcan tahay maahaane hadday haweenay tahay kor dhigi mayso codka fa inahaa haweentii laa tajhar dhawaaqi mayso bihaa bitalbiya talbiyadii kor u qaadi mayso codkeeda in la maqlo lama rabo laakiin waxoogaa yar oo nuunuwa oo nafteeda naagta la socota ay maqasho inta hadday gaarsiiso dhibaata kuma jirto laakiin cod dheer oo ragga loo gudbiyaa lama rabo walaa baasa waxaan dhibi ku jirin an tarfaca inay xaajiyada kor u qaado sawtaha codkeeda biqadri maa shay in la eg tusmi ay codka maqashiiso rafiiqataha ta iyada la jirta gabara macaha iyada maceeda haatay wayustaxabu waxaa la jeclaystay lahu xaajigii waxaa loo jeclaystay an yadcuwa inuu eebba tuugo wayusalli uu ku salliyo cala anabiy nabiga korkii sala allaahu naxariis allaha badiyo calayhi nabiga korkii wasalama nabadgelyo allah ku badiye kulamaa mar kasta uu ducaysanaya kuna salinaya nabiga uu faraaqa dhammaystiro min talbiyada erayadeedii markuu dhammeeyaba allabari iyo nabigu salin buu ku gabagabaynaya kamaa yustaxab sida loo jeclaystay low xaajiga an jadida inuu cusbooneeyo atalbiya talbiyadiibuu cusbooneynaya kulamaa markasta tajadadat ay u cusboonaato lahu xaajiga xaalun kulamaa markasta ay tajadadat u cusboonaato xaalun xaaladay u cusboonaato min rukuubin hadduu gaadiid fuulayo aw nusuulin hadduu ka degaayo aw salaatin hadduu tukanayo aw mulaaqaati rifaaqin hadduu saaxiibayaal la kul xarama allah eeba weyne uu ka xarimay calayhi xaajiga korkiisa kamaa yembaqii siday u habboon tahay an yugsira in xaajigu badiyo fii dariiqihi jidku haya gudihiisa min albiri samafalka walxisaan daacadnimada rajaa an yakuuna inuu ahaada quudaraynteed xajuhu xajkiisa inuu noqdo mabruuran mid lagu baari noqday oo sidii la rabay loo xajiyey kolkuu sidaa noqdana alxaju lmabruuru laysa lahu jazaaun ila aljanna ayuu gaarayaa falyuxsin ha wanaag falo xaajiga ila almuxtaajiin dadka dhibka qaba ha uu wanaag falo walyabtasib hadhow la cadeeyo xaajiga haashan isagoo dabacsano baashan weji furfuran fii wujuuhi rifaaq xajiyaalku la kulmaayo weji furfuran iyo dhoollahadayn iyo soo dhoweyn ha kula kulmo mulayinan isagoo jilcinaya lahum xaajiyaalka alkalaama hadalka baadilan isagoo siinaya lahum xaajiyaasha assalaama kolkuu la kulmaba assalaamu calaykum ayuu odhanayaa watacaam cunto wuxu iyo baadiyo biyaba yuu dhiibayaa waidaa wasala hadduu xaajigii gaaro maka markuu yimaado ustuxiba waxaa la jeclaystay lahu xaajiga an yaktasila inuu kordhaqdoo qabaysto lidukhuuliha maka gelideeda darteed inuu u qabaysto waidaa wasalaha hadduu maka gaarana dakhalaha waa galaa xaajiga mako min aclaaha dhanka kore ayuu ka soo galaa waidaa wasala marka uu gaaro ila almasjid masjidkii markuu gaaro alxaraam qiimiga badna dakhalahu wuxuu ka soo galaa masjidka min baabi bani shayba meesha la yihaa hadeer loo yaqaan baabu salaam kaasuu ka soo galaya waa qaal wuxuu yidhaahdaa albaabkii xaramku taagan yahay bismi illaah eebbaweyne magicii baan xaramka ku galay wabillaah eebbaweyne cuskiinadii baan ku galay wa ilallah eebbaan u jeedaa allaahuma yaa allah eebbaweynow iftax lii ifur abwaaba fadlig deeqdaada albaabadeeda allow ii fur inta albaabkiibuu ku yidhi kacbadiibaa u muuqato wuu soo galay waidaa ra-aa hadduu xaajigii arko albeyta kacbada hadduu arkana rafaca yadayhi labada gacmood wuu kor u qaadaa waa qaal wuxuuna yidhaa allaahuma anta salaam wa minka salaam faxayinaa rabbanaa bisalaam allaahuma zid hada albeyta tashriifan wa tacdiiman wa wa biran wasid man sharafahu wakaramahu miman xajahu aw ictamarahu tashriifan watacdiiman watakriiman wamahaabatan wabiran alxamdu lilah rabi alcaalamiin kahiira kamaa huwa ahlu wakamaa yenbagii likarami wajhi wacazi jaahi jalaalihi walxamdu lilah aladii balaganii beytahu wara-aani lidaalika ahlan walxamdu lilah calaa kulli xaal allaahuma inaka dacawta ilaa xaji beytika alxaraam waqad ji'tuka lidaalika allaahuma taqabal minii wacfu canii waaslix lii shanii kullahu laa ilaaha illaa anta intaana markay kacbadii muuqatay saanuu odhanay waidaa ra-a hadduu xaajiga arko albeyta kacbada rafaaca wuxuu kor u qaadaa yadayhi labadiisa gacmood wa wuxuuna yidhaahdaa allaahuma ya allah eebba weynow anta adiga baasala eebba dhaliil idaylkeed ka nabadgalay ah wa minka xaggaaga asalaam nabadgelyo ka timaada oo xadkaad nabadgeliso unbaa nabadgelaya faxayina allowna noole rabbana yaa rabbana inaga rabbiganaw bisalaam allow nabadgelyo nagu noole allaahuma ya allah eebba weynow sid u kordhi waabad siisay u sabadi hada lbeyt aqalkan oo kale tashriifan qiimi wa tacdiiman weyni wa takriiman darajo wa mahaabatan tirgelin iyo wa biran samafalintaba u kordhi wazid alla u kordhi man ruuxa sharafahu beytkan qiimeeya wa karamahu darajeeya miman kamida xajahu dadka u soo xajinaya aw ictamarahu amre u imanaya tashriifan qiimi allow si oo u kordhi iyo wa tacdiiman weyni iyo wa takriiman darajayn wa mahaabatan tixgelin wa biran samafalin alxamdu mahadsay u dhan tahay lilaahi eeba weynaale allihii rabbi alcaalamiin un idaylkii uu rabbiga ahaa kasiiran in badan kamaa sidii uu eebba u mahad leeyahay uu huwa isaga eebbaa ahluhu u qalmoosyahay wa kamaa sidii yembaqii habboon likarami wajhi eebba weyne wejigiisa sidii u qalanta iyo wacizi jalaalihi eebba weynigiisa sharafteeda walxamdu lilah maasay u dhan tahay eebba keligii baale aladii allaha ballaqanii igaasiiyey beytahu kacbadiisii qiimiga badnayd oo wara-anii ii arkay inaan lidaalika kacbada tegiteeda ahlan mid u qalma ahay alxamdu lilah maasay u dhan tahay eebba keligii baale calaa kulli xaal si la arka kulligeed korkeed maa ku mahad eebbaweynow inaka adiga eebbaa baadacawta uunkaaga u yeehay addoommahaaga ilaa xaji beytika beydkaaga inay usoo xajiyaan baad ugu yeertay beydkii alxaraam ee xurmada lahaa waqad ji-tuka eebbaweyne kuu imid lidaalika yeermadaad ii yeertay ee inaan xajiya iigu yeertay ayaanu imid allaahuma yaa allah eebbaweynow taqabal aqbal minii xaggayga wacfu alla wacfi canii xaggayga iska cafi wa aslix allow isuubi lii aniga shanii arrinkayga kullahu dhammaantii laa ilaaha axad gar lagu caabudaa ma jiro ilaa anta adiga maahaane maxbuud xaq lagu caabudo oo kale ma jiro intaa markuu yidhi uma ka gadaal yataqadam ma soo soconaya ila almadaaf meeshii lagu wareegeysanayey ayuu imanayaa salaadii ma jirtay arag dawaafka laga bilaabaya yataqadam waa hormaraya ila almadaaf banaankii lagu wareegeysanayey wuu soo dhowaanaya mutadahiran isagoo weysa qaba mundabican isagoo garabka baneeyey fayaati wuxuu imaanaya alxajar dhagixii buu imaanaya alaaswad ee madowga badnaa fayuqabiluhu waa dhunkanaya hadduu ka gaaro hadduu ka gaari waayo aw yastalimuhu gacantuu ku taabanaya hadduu ka gaari waayo aw yushiir fartuu ku taagaya ilayhi xajarka xaggiisuu gacanta ku tilmaamaya in lam yumkin haddayan suuragelin taqbiiluhu dhunkashadiisa wala istilaamuhu taabashadiisa uma ka gadaa yastaqbilu alxajar wuu wejiga siinaya wayaqif waistaagaya muctadilan isagoo siman naawiyan qalbiga ka gooyey tawaafahu tawaafkii koobaad qaa'ilan isagoo yidhi bismi illaah eebba weyne magici waan ku tawaafaya wallaahu eebba akbar wax kasta ka weyn allaahumma yaa allaahu eebba weynow iimaanan rumayn bika adiga eebbaa lagu rumeeyo wa tasdiiqan rumaysnaan bikitaabika kitaabkaaga la rumaysnaado wa wafaa-an buuxin bicahdiga ballankan kula galay aan buuxiyo watibaacan faacis lisunati nabiyika adiga eebbaweynaa nabigaaga jidkiisii aan raacayo muxamadinaha sala allahu calayhi wasalama baan dawaafkii ku bilaabay inta afka hadduu ka yira suma ka gadaan buu yaakhudu qaadanaya fi dawaaf dawaafkii buu bilaabay jaacilan isagoo yeelay albeyta kacbadii can yasaarihi dhinaciisa bidixe baa kacbadu martay raamilan isagoo kadlaynaya ay muharwilan isagoo degdegaya in kaana hadduu yahay fii dawaafi alquduum dawaafkii soo gelidda u horeeyey wahuwa isagoo intuu dawaafka ku jiro yadcu alla tuuga aw yadkur eebba ammaana aw yusalli ku salinaya cala anabiy nabiga korkii sala allahu naxariis allaha badiyo calayhi nabiga korkii wasalama nabadgelyo allaha ku badiyo ilaa an yuxaadiya intuu ka qaabilo arukna alyamaani tiirka rugulyamaan la yira ee xajasuudka ka dambeeya kaa markuu kasoo qaabilo fayastalimuhu dhunkan maayo waa taabanayaa biyadihi gacantan buu ku taabanaya taabashadaasaa soo aroortay dhunkasha ma jirto hadday u suurogeli weydo taabasho tilmaani ma jirto wa iska dhaafaya hadday u suuragashana waa taabanaya wayakhtimu shaw wareegii koobaad wuxuu ku dhammaystirayaa biducaai rabbanaa yaa rabbana annaga rabbiganow aatinaa nasi fi dunya adduunyada gudaheeda xasanatan wanaag nagu si wa fi laakhira aakhira gudaheeda xasanatan wanaag nagu si waqina rabbiyow na ilaali cadaaba naar naar cadaabkeed naga ilaali wuu ku gabagabaynaya uma ka gadaal yatuufu waa wareegaya ashawta wareeg athaanii labaad wathaalid saddexaad haakada sidaa aynu tilmaanay walamaa yushric markuu gudo gale bilaabo fi shawdi wareega alraabici afraad ay saddex dhammaatay ayuu yatruk dhaafaya alramla kadlihii uu ruclaynayey markaasuu dhaafaya wa yamshi afarta dambe waa soconaya fii sakiinatin xasil iyo deganaan gudaheed buu ku soconaya xataa yatima ilaahu ka dhammaystiro xataa yutima ilaahu ka dhammaystiro alarbacata afar alashwaad ee wareegyo albaaqiyata hartay faidaa faraaqa hadduu dhammeeyo toddobadii hataa wuxuu yimaada almultasam meeshii lagu dhegi jiray waataynu tilmaanay ee niri xajaluaswadka iyo baabka kacbada inta u dhacaysa wadaca taasuu ku alla baryada baakiyan isagoo oynaya khaashican isagoo hoganaya uma ka gadaalbuu yaatii yimaada maqaama ibraahiim nabi ibraahim meeshuu joogsaday ayuu yimaada oo fa wuxuu tukadaa khalfahu maqaamu ibraahim gadaashiisa ragcatayn laba ragcad buu ku tukadaa uu yaqra xaajigii akhrinayo fiiha ragcadda hore gudaheeda bilfaatixati iyo waalkaafiruun qul yaa ayuha alkaafiruun labadaasuu ku akrinaya ragcaddii labaad waalfaatixati wasamad qul huwa allaahu axad labadaasuu ku akrinaya huma ka gadaal bacda alfaraa markii labadii ragcad u dhammeeyo yaatii zamzam ayuu imanayaa fayashrab waa cabayaa minhu min azamzam ayuu ka cabayaa goortuu cabaayo mustaqbil albeyt kacbada isagoo wejiga adiyey xataa yar ilaa uu ka dhargo wayadcuu waa la baryayaa cinda shurbi cabidda agteeda bimaa shaaa wixii uu rabo buu ku ducaysanayaa ee wa in qaal haddiise uu yiraa allaahuma innii as'aluka cilman naafican wa risqan waasican wa shifaan min kulli da fa xasaanun tanu yaa bay leedahay allaahuma yaa allah eebba weynow inii aniga addoonkaaga ah as'aluka waxaan ku weydiisay cilman aqoon inaad ii yeeshid naafican waxay tartoo cilmi eebba looga baqo oo miro dhaliya iyo wa risqan cunto waasican fidsan iyo wa shifaan caafimaad min kulli daa cudur kulligii laga caafimaado hadduu sidaa yira fa xasanun waa war wanaagsan uma ka gadaal yaatiya alxajar dhagixiguu yimaada alaswad ee madooba fayuqabiluhu waa dhunkada aw yastalimuhu waa taabta uma yakhruj markaasuu ka baxa madaafkii xaggee aaday ila almasca safiya marwuu aaday min baabi safa safa albaabkeedii buu ka baxaya taaliyan isagoo akrinaya qowlallah eebbaweyne hadalkii tacaalaa korahaye ina safa buurtaa safaa walmarwa iyo tanmarwa min shacaa'irillah eebba weyne diintiisa calaamooyinkeed bay ka mid yihiin faman xaja albayta ilaa qowlihi inta laga gaaro shaakirun calim ayuu akrinaya xataa idaa wasala hadduu soo gaaro ilaa safa buurtii safa ahay buu raqiyahu buurta koraya kolkuu dhaladeeda tagana uma astaqbal wuxuu ka soo horjeestaa albeyt kacbadiibuu foolka soo aadiyaa waqaal wuxuu yidhaahdaa allaahu akbar allaahu akbar allaahu akbar laa ilaaha ila allahu waxdah laa shariika lah lahu lmulku walahu lxamdu وهو calaa kulli shayin qadiir laa ilaaha ila allahu waxdah sadaqa wacdah wanasara cabdah wahazama alaxsaaba wacdah intaa markuu yiraa wixii kale uu rabo wuu ku alla baryanaya wa qaal wuxuu yidhaahdaa allaahu eeba akbar wax walba ka weyn halaadan saddex jeer buu ku celcelinaya kadib wuxuu yihaa laa ilaaha waxaad gar lagu caabudaa ma jiro ila allaahu eebbaweyne ma ahaane waxdahu isagoo eebba keligii cibaadada kuwa laa shariika mid wax lale lahu lilah uma sugnaanin lahu eebba keligii baa leh almulku boqornimo walahu eebba keligii baa leh alxamdu mahad wahuwa eebba keligii bal calaa kulli shay wax la arka dhammaantii korkii qadiirun awooda laa ilaaha axad gar lagu caabudaa ma jiro ila allah eebba weyne ma ahaane waxdahu isagoo eebba keligiia ah, sadaqa eebba waa rumeeyey waxdahu yaboohiisii wa nasara eebba u gargaar cabdahu addoonkiisii wahazama eebba jebi alxsaaba wixii is urursaday waxdahu keligii buu jebiyey uma ka gadaal buu yadcuu alla baryaa bimaa shaa wixii uu rabo min khayrayi dunyaa waalaakhira adduun iyo aakhira wanaagooda uu ku alla baryada uma kagada uu yanzil dega qaasidan isagoo u dan leh oo aaday almarwa marwo isagoo aadaybu safa ka dega fa yamshi waa socda filmasca dhulkan la soconaya u dhaceeya wuu iska soconaya daakiran isagoo eebba ammaanaya xusaya daaciyan isagoo eebba baryaaya wuxuu socodka iyo baryadaa wadaaya ilaa an yasila intuu ka gaaro ilaa badni lwaadi waadiga calooshiisii almushaari ilayhi lagu tilmaamay waadiga hadda alaana hadda lilcamuudi tiirka alakhdari cagaaran baa lagu tilmaamaya fayakubu kolkaasuu ku ruclaynaya musrican isagoo degdegay ilaa an yasila intuu ka gaaro ila alcamuudi alakhdar tiirka cagaaran athaaniya ee labaad uma markuu tiirkii labaad soo gaaro yacuudu wuxuu u laabanayaa ila almashi socodkiisii hore fii sakiinatin deganaan buu ku soconayaa daakiran isagoo eebba xusaayo daaciyan eebba ammaanaya musaliyan kuna salinaya cala anabiy nabiga korkii sala allahu naxariis allaha badiyo calayhi nabiga korkii wasalama nabadgelyo allaha ku badiyo ilaa an yasila intuu ka gaaro ila almarwa uu marwa ka gaaro fayarqaahu mar wuu fuulaya uma yukabir allaahu akbar buu leeyahay wayuhalil laa ilaaha ila allah buu leeyahay wayadcu waa la tuganaya kamaa sanaca sidii uu sameeyey calaa safa safa korkeedabuu calal marwa ku samaynaya uma ka gadaal yanzil mar wuu ka degaya fayascaa waa soconaya maashiyan isagoo lugaynaya ilaa an yaxsila ilaa badni ilwaadi intuu ka gaaro waadigii calooshiisa fayakhubu markaana waa rucdaynaya wayuharwil waa degdegaya walamaa yakhruj kolkuu ka baxana labadii tiire cagaarnaydi yamshi waa soconaya xataa yasil ilaa uu ka gaaro ilaa safa buurtii safa ahay fayarqahu mar labaad buu safa koray uma yukabir allaahu akbar buu yiraa wayuhallil laa ilaaha ila allah buu yiraa wayadcuu waa alla tuuga uma ka gada yanzil wuxuu ka degaa safa qaasidan isagoo doonaya almarwa fayasna wuxuu sameeyaa kamaa sanaca sidii uu yeelay awalan markii hore xataa yutima ilaa uu ka dhammaystiro sabcata ashwaar toddoba wareeg wey bihamaani waqafaad sideed joogsi bay leeyihiin arba afar goor wuxuu joogsaday calaa safa safa korkeed wa arba afarna wuxuu joogsaday cala marwa korkeed uma ka gada in kaana hadduu yahay muctamiran mid cumraysanayey owa mutamatic qasara shacrahu tintiisii buu jaraa waxaalla waa xalaal noqdaa min ixraamihi xarmashadiisii waqad tamad goortaasay dhammaatay cumratuhu cumradiisii dhammaatay wakadaa waxaa lamida in kaana hadduu yahay oo cumro keliyuu niyeysa mutamatican hadduu yaho xajda u dhiman yahay bilcumrati cumre gudashuu ku raaxaystay ila alxaji intii laga gaaro labadaa goorba faqad tamad cumratuhu cumradiisii waxay ku dhammaystirantay bimujaradi faraaqihi goortuu ka baxay min asacyi socodkii safiya marwa dhexdooda la soconayay iyo wa taksiirihi jaridii tinta uu jaray min shacrihi uu jaray wain kaana hadduu yahay mufridan ifraad buu niyooday kolkaa dawaafulqudu iyo sacyi sameeyey aw qaarinan ama labadaba xaj iyo cumro uu isla niyooday waqad saaqal hadiya hadyana waa wada wajaba calayhi korkiisa waxaa ku waajiba an yabqa inuu ku baaqi noqdo calaa xiraamihi xirmashadiisa tin u dhowaan maayo sacyiga markuu dhammaysu iska joogaya xataa yaqifa ilaa uu ka joogsado bicarafa meesha xaajiyaasha waa lagu lugooya iyagoon waxba kala garanayn oo marka ama mufridiin ama qaarin labadaa miduna ayaa markay saciiga dhammeeyaan caruur baa la taagan manqasya meesha kuwaana riyaal bay iska doonayaan xaajikan baa laleeyahay madax u horsanaya garamtaa laga gelina marka ma aha wajaba calayhi an yabqa inuu ku baaqi ahaado calaa ixraamihi xarmashadiisii korkeeda ayuu ku baaqi ahaanayaa xataa yaqifa ilaa uu ka joogsado bicarafaatin bal carafa uu ka tago owa yarmi uu ka gano jamrata alcaqaba caqaba buurteedii yowma naxri dhuundhabidda maalinteedii wacindaidin wakhtiga agti uu yataxalal xalaal noqonaya wailaa hadduusan saa yeelin falahu wuxuu leeyahay an inuu fasakh leeyahay xajahu xajkiisii ilaa cumra cumre u fasakho wayataxalla u xalaal noqdo laakiin goortaa waa goorma waa intuusan camalka bilaabin baa niyada la badbedeli kara camalka haddii la guda galo kolkaa niyadii ad adiga soo qaadatay ifraad hadday ahay qiraan hadday ahay amatu hadaahay diibaad ku soconaysaa ma bedeli kartid waidaa kaana hadduu ahaada tarwiya sideedda maalinteedii taa alxija bisha carafa sideedeedii haddii la gaaro ayuu axrama niyoonaya biniyati lxaj xajniyadii cala naxwi sidii aladii sida an uu axrama fiihi bicumratihi cumradii u xarmaday in kaana mutamatican hadduu yahay waama almufridu hadduu xaj keliya xirtay aw ilqaarin hadduu isku daray fa inahumaa mufrid iyo qaarin calaa ixraamihima alawal ixraam labaad samayn maayaan kii horaa u jira wa kharaja wakharaja waabaca munabiyan isagoo labayk allaahuma le ilaa munu aadaa waxaa goor barqina liyuqiimaha ku nagaado bihaamuna yowmahu wa maalintii sideedaad wa leylatahu habeenkii sagaalaad wafa yusaliya waa tukada bihaamuna khamsa awqaatin shan waqti buu ku tukada xataa idaa talacat ishamsu qoraxdu markay soo baxdo min yowmi carafa carafa maalinteediibuu kharaja baxa min minan minuu ka qaasidan u jeeda namirata u jeeda wuxuu mara bitariiqi dab dab jidkeedii fa yuqiima biha wuxuu ku nagaada ila zawa intii laga gaara namiruu joogaya uma ka gadaal doorkiibaa wareegay yakhtasil waa qabaysanaya wayaatiya almasjid uu imaanaya musala rasuul rasuulka meeshuu ku tukadaya sala allahu calayhi wasalam fa yusalli waa tukanaya macalima imaamka muslimiinta aduhra oo laba ragcadooda alcashra oo laba ragcadooda qasran gaabin buu tukanaya wajacma takdib hormarin buu tukanayaayo casarkiibuu soo horumarinaya faidaa qudiyat isala salaada marka la gutaana dahaba wuxuu aada ilaa carafa dhanka caraf u aadaya lilwuquufi istaagi bihaa carafa la joogsado walahu xaajigii wuxuu leeyahay an yaqiifa inuu joogsado fii ayi jusin gabalkuu doono min carafa ka mida liqowlihi hadalkii nabigaa u daliila sala allahu calayhi wasalama uu yii waqaftu joogsaday haahuna meeshanaan anigu joogsaday wa carafaatu dhankan weyne carafo kulluhaa dhammaanteed mowqif meel in la joogsado ay bannaan tahay wain waqafa haddii xaajigu joogsado cinda sakhara uura agtood fii asfali jabali raxma jabaluraxma hoosteeda ku yaal wahuwa mowqifu rasuuliillah waa meeshii nabigu istaagay sala allahu calayhi wasalama faxasanun waa wanaagsan tahay walahu waxaa kaloo uu leeyahay an yaqifa inuu joogsado raakiban isagoo gaadiid ku jooga oo gaadiid fuula aw raajilan isagoo luga aw qaacidan isagoo fadhiya intaba wuquufka oo wasaxaya yadkuru llaha tacaala eebbuu xusaya wayadcuuhu eebbuu baryaya xataa taqruba shamsu ilaa qoraxdii ka dhacdo wayadkhulu ka galo jus-un gaban min alleyli kamida yasiirun yal afhalla markaasuu dhaqaaqaya fii sakiinatin deganaan gudaheed mulabiyan isagoo talbiyadii qaadaya ilaa musdalifa inta uu ka gaaro biariiqi ilmaasimeyn ayuu markaa labaad qaadaya fayansil biha musdalifuu degaya wa qabla an yadica riclahu intuusan gaadiidka furin yusalli lmaqrib wuu tukanaya huma yadacu riclahu gaadiidkuu ka furaya wayusalii bialcisha cishadii buu ku tukanaya wayabiitu biha musdelifuu baryaya xataa idaa talaca alfajru salaadu markay cadaato salla subxa subxii tukada waqasada wuxuu aadaa almascar alxaraam masjidkiibuu aadaa yaqif cindahu inuu agtiisa joogsado muhalilan isagoo towxiidsanaya mukabiran isagoo allaahu akbar leh taaciyan isagoo eebatuugaya walahu wuxuu leeyahay xaajiga an yaqifa inuu joogsado fii ayi makaanin meel kasta gudaheed min musdalifa musdalifa dhulkeeda ka mida liqowli baa u daliila sala allahu calayhi wasalama uu nabiga yiri waqaftu haahuna halkaanaan istaagay wa jumacun musdalif kulluhaa dhammaanteed mawqifu wey xataa idaa asfara subxu waaga markuu dhabo cadaado wa qabla tuluuci shamsi qoraxdusa ayaan soo bixin ayuu iltaqaada wuxuu gurubsada sabca sayaatin toddoba qaruura liyarmi bihaa inuu ku gano jamrat alcaqaba wayandafi markaasuu dhaqaaqa ilaa muncada mulabiyan isagoo tilbiyada qaadaya waidaa wasala hadduu soo gaaro muxasiran waadii muxasar xaraka daabatahu wuu dhaqaajiya wa asra waa degdega fii sayrihi socodkiisa naxwa ramyati jaxjari dhagax inta la tuura in leeg u degdegaya walamaa yasib hadduu gaaro ilaa muna <clears throat> yadhab wuxuu aadaa ra toos ilaa jamrat alcaqaba ayuu aadaa fayarmiiha wuxuu ku tuura bisabca sayaatin toddoba dhagax yarfacu yadahu uu kor u qaada alyumnaa midiga xaala ramyi goortuu ganaya qaa'ilan isagoo leh allaahu akbar wain saada hadduu ku daro allaahuma ijcalhu allow xajkan ka yeel xajan caj mabruuran lagu baari noqday wa sacyan camal mashkuuran la aqbalay wadanban gaf makfuuran la dhaafay faxasanu waa wanaagsan uma in kaana hadduu yahay macahu xaajiga hadduu wado xajun colo xamida ilayhi hadyadii buu adaa fadabaxahu waa gowraca aw anaaba iska wakiil yeela ma nin yadbaxu gowraca canhu xaggiisa in kaana yahay xajisan niman wax gowrici karin walahu wuxuu leeyahay an yadbaxa hadyadii inuu gowraco fii fii ayi makaan meel kasta gudaheed uu shaaca rabo liqowlihi hadalkii nabiga u daliila sala allahu calayhi wasalama wuu yihi naxartu gowracay haahunaa meeshaanaan ku gowracay wa munaa kulluhaa dhammaanteed manxar waa lagu gowrici karaa uma yaclib tintii buu xiiraya aw yuqasir ama waa jaraya waalxalqu xiridaa afdal qiimi badan wa ilaa huna meeshaas ayaa faqad taxalal wuxuu xaajigii xalaal noqday ataxalula wuu ku xalaal noqday alasqar ee yaraa falam yabqa ma harin muxaraman wax la xarimay calayhi korkiisa ila annisaa haween maahaane wax kaloo ka xaaraama male intii kale waa u xalaal noqotay daliilkiina waxa liqowlihi hadalkii nabiga u daliila sala allahu calayhi wasalama uu nabiga yidhi idaa ramaa axadukum qofkiin hadduu gano jamrata alcaqaba caqaba buurteeda mar hadduu gano oo wa xalaqa tintii jaro faqad xalla lahu waa u xalaal kullu shayin wax la arkoo dhan ayaa u xalaala ila annisaa haween maahaane wixii kale ayaa u bannaan oo falahu wuxuu leeyahay an yuqadii ra-sahu inuu madaxiisii daboolo wayalbas inuu xirto hiyaabahu dharkiisa ayuu leeyahay ka gadaal maka aadid iyo dawaaf imaanaya wallaahu aclam